bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatu dhammaan daawadayaasha ku xiran bogga facebooka waa xalqadii sagaalaad ee su-aalihii facebooka xalqadan aan ku soo qaadan doono su-aalo dhowr iyo tobana oo bogga ay ku soo qoreen dadka waxna weydiinaya su-aasha kuwaad waxa wuxuu leeyahay qofkani weydiinayaa waa nin qurbaha jooga xilligan soonka lagu jiraan xaaskayga la soo hadlaa wuxuu leeyahy anigana waxay ii tahay maalin iyadana habeen bay u tahay hadallada qaarkood markaan isdhaxno baa wax dhacaana iga yimaada soonkaygii maxay yeelaysaa hadday waxyeelayso soonkayga ay wax yeelayso maxaa la iigu leeyahay waxaan rabaa inaan idhahdo qofkaasi waxaa dhacaanka uu sheegaya hadday biyihii shahwada waxay yimid yihiin wuu dembaabayaa soonkiina wuu ka jabayaa soonkii inuu qadlayaa lagu leeyahay dembigii kale ilaahay dembi dhaaf inuu weydiistaa lagu leeyahay haddaynan ahayn biyihii shahwada ahaana waan wixii weysada jebinayey dharka iyo jirka iyo meeshay gaaraanna laga dhaqayay waxaana kula talin lahaa inuu iska daayo arrintaas samaynteeda maxaa yeele nabigeena alayh isalaatu wasalaam dadka sooman ee sidan oo kale aan isxajin karin sheekada sidaasihi ah iyo xiriirka noocaasa ah waa ka reebay caisho nabigu hadduu samayn jiray waxyaabaha qaarkood ay tilmaanteena waxay ku tiri wa ayukum yamliku irba irba kamaa kaana rasul sal ly slm yamliku irba si nabigu isu xakamayn jiray kiineba isu xakamayn kara marka wixii haddii beriba iman karta soonka inuu jabo inuu iska ilaaliyo oo asbaabteeda laga fogaado ayaa qofka laga doonaya saylka labaad wuxuu leeyahay waxaan leeyahay embesa lacagahan telefoonka lagu diro waxaan aada iigu badan in la yidhahda iga sii tuur anaa ku soo marin hadhow arrinkaas ma ribaa ku jirta dabcan haddii lacagta la diray yaa lacagta lagu keenaya ay isku jirto ay isku nooc tahay baan leeyahay baab sarif maaha dolar baad dirtay dolar baa lagaa qaaday ama laguu keenay baan leeyahay shilin kenyaan baa dirtay shilin kenyaan baa laguu keenay aduu lacagta aad dirtay iyo lacagta laguu keenay hadday isku lacag tahay sarif ma yaalla meesha oo sarif maaha xukunkeedu waa deyn qofkii aad ku leedahay laakiin waxaa imanaya adigu dee commission baad qaadataa dadka haddii ay tahay inay kugu noqoto qardun jara nafcan deyn baad ka sii dirtay qofkii waxaad nooga sii dirtay nacfi iyo maslaxadaad ka helayso commishinka ah halkaa xaaraan waa kuugu dhuuman kartaa wabilaahi towfiiq su-aasha labaad saddexaad wuxuu leeyahy saa'ilku kambeli baan u shaqeeyaa meel xaafaduu joogaa magaalada hoosaa la ii diraa kharashka jidkaa la iga bixiyaa waxaan sheegtaa laba boqol waxaana igu baxda boqol lacagtaa boqolkee dheeraadka maxaan ka samayn karaa dabcan lacagtu waxay ku xidhan tahay lacagtu waxay ku xiran tahay dheeraadka eed qaadanayso hadduu jira xeeru kambanigu u gooyey qiimo intaa iyo intaa qofkii aadaya intaa in la siiyana de wixii dheerada wax ka shirkaddu ku talagashay qofku inuu sidaa u gudba ay ku talagashay wey haddii aanay ahayn sidaas ee adigu aada soo qiimaysanayso wax ka badanna aad u sheeganayso dee waxa ka badan xaaraamu kugu yahay dee saad u qaadi ugu celi kambaniga mararka qaarkood ay kuu diraan wixii haddaad xisaabto mararka qaarkood ay kuu diraan ayaad samayn kartaa inaadan nooli ka qaadanin ood adigu isdabarto inta wixii ku raacay uu bannaanaanayo ama kaa gudmayo kaa dhammaanayo waa qaabka haddii laga tala bixiyo la yidhaahdo su-aasha afraad qof dumaraana weydiinaya wuxuu leeyahay ninkayga wuxuu ku nool yahay waddamada maraykanka xaas buu xaggaa ku leeyahay way u diiwaan gashan tahay anigana halkan caruur baan ku hayaa carruurta inuu sharci u sameeyuu damcay qofka halkan jooga saaxiib mooyaan xaas laguma ogolaa la yidhi arrintaas diintu maxay ka qabtaa hadduu sidaa ku diiwaangeliyo dabcan reer galbeedku ninku hal xaasa iyo saddex saaxiibba ah inuu la noolaado ilmo ka dhala way ogol yihiin xeerarkooda iyo dastuurkooda xuquuqna waa lagu yeelanaya laakiin waa xaaskayga in la yihahdaa la diidaya natiijada waa isku mid eh. sida weji xaaraana la ogolyahay weji xalaala laguma ogolo weeye haween badan inay carruur kugu dhalaan oo reero kugu noqdaan qaarkood si xaaraana waa lagu ogolyahay laakiin si xalaala laguma wada ogolo lagu aqoonsan yahay waa sidaas sida qawaaniintii iyo xeerarkooda ay tilmaamaysa laakiin ka diin ahaan hadda sharciga isku guursateen oo laga diido waan isqabnaay oo diinta inaan isku qabnaa oo ay ka dhalato wixii xuquuqu lahaa inay kaga xidhnaato saaxiib weeye inuu yidhaahdo ereygaas dhihintiisu iyo qoraalkiisa loo diiday in wax kala qoro saxda haa qoraay waxba dhib ka soo gaari maayo su-aasha shanaadi nin baa wana weydiinayo wuxuu leeyay xaaskaygaan isgafnay waan furay hal dalqadaan ku furay kadib isla habeenkii ayay biyo kulul igu shubtay isbitaal baa la igeeyey haddana way soo laabatay oy cafi bay tidhi inaan isku noqonnaan rabnaa laba bilood ayaanan isbitaalka ku jiraa anna waan ka yeelay waxse iga dalbata inaan isku noqonno ma maqasabba inaan weligeeda u sheego inaan soo ceshto ceshtay haddayna ciddadii dhammaanin markhaatiun bay u baahan tahay ee weli iyo waalid midna qasab maaha hadday ciddadii dhammaatayna oo saddexdii dalqadoodna ayna idinka dhammaanin oo tii koowaad ay ahayd ama tii labaad ay ahayd meher cusub baad u baahan tahay oo weligeeda inaad marto qasab iyo waajib bay noqonaysaa haddayba meher cusub gaadho haddii haddaynan meher cusub gaarayninoo oo xilligii ciddada weli ay ku jirtana waxa waadu sheegitaan uma baahna sabiilka lixaad wuxuu leeyahay bilaha xurmada leh buu yidhi ee rajab iyo shacbaan iyo ramadaan oo ramadaanku waajib yahay ma la wada xiriirin karaa soonka ayadoon wax dhextaala loo samaynin sanka ma la isugu xidhi karaa sida soomaalidu boqol soonka ay u taqaano waxaan rabaa inaan idhaahdo wax deliil ahse ma leedahay waxaan rabaa inaan idhaahdo laba arrimood bilaha xurmada leh shacbaan kuma jirto rajab baa bilaha xurmada leh ku jirta bilaha xurmada leh waa shawaal maxaa la waa dilqacda iyo dilxija iyo muxaram oo isku xiga iyo rajab oo jumaadil aakhira iyo shacbaan u dhexaysa shacbaan kuma jirto bilaha xurmada leh sida laga fahmo moodsiin kara hadalka qofka saa'ilkee noo soo qoray saddexdaa bilood ma la xiriirin karaa dabcan ramadaan soonkeedu waa wanaagsan waa waajib shacbaanna badankeed in la soomo ama mararka qaarkood labada soomona waa la ogolyahay hadday ujeeddadu soon sunnaa uu iska soomaya qofku oo bilahan wax gaaroy xiriirinteedu leedahay oo ku tashanaya aynan ahayn wax ku xambaaraya dhibaato ma laha sharcigu wuxuu diidayna waa siyaamu dahri sanadka dhodoosan qofku afurin bil iyo laba la xiriiriyana marar bay kafaaraadka ku timaadaa nabigu shacbaanna badankeed waa soomi jiray ama mararka qaarkood say culimmada qaari ku fasireen axaadiid u wada soomi jiray haddii labadaa xiriiraan rajab in lala xiriiriyo wax dhibaato ah ma laha haddii aan markaa wax sabab ahoo khaldan oo qofka gelinaysaoo darteed u samaynaya ay aanay jirin saa'ilka toddobaad wuxuuna leeyahay waxaan nahay gabdho wax ka barta suudaan waxaan istusnay bishii ramadaan ee barakaysnayd dhag dhallinyaro oon wax wada baranno inaan guriga annaga afur ugu samayno haddana waan ka cabsanay waxaan idhaha waa ku dambaabtaan arrintaa diintu maxay ka qabtaa haddaan khalwo ka dhalanaynin isdhex socod xunna khaldanna uusan ka dhalanaynin in cawraadii waxyaabo kashifan la arkan aanay ka dhalanaynin gurigooda gabdhuhu hadday afur ugu sameeyaan lana kala asturnaado anshax iyo aadaabta la ilaaliyaay dhibaato ma laha haddaan taa la ilaalinina ama afur ha la dhaho ama qurec ah ha la yihahdo ama qada ha la yihahdo ama casha ha la yidhaahdo ama casariya cawayse la yidhaahdee xiriir iyo kulan kastoo rag iyo dumar dhex mara oon asturaadii anshaxii wanaagsan ala ilaalinaynin ma wanaagsana mana bannaana saalkii saddeaad wuxuuna leeyahay gabar ayaan mehersaday annagu aan gogol gelin aan gogol isku aragna waan kala tagnay muddo laba bil aan kala maqnayn haddana waxaan ku heshiinay inaan isku noqonno sidaa iskugu noqon karnaa waxay isugu noqon karaan meher cusub gabadhu mar haddaan gogol laysku arag cidda ma gasho markaa dalaaqu afka ka soo dhammaadayba ninkii guursanayay u bannaanta wain طallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haddii aad furtaan idinkoon reer iyo gogol isu noqonin ciddo idiin tirsanayaan ma jiro gabadhu saa darteed ciddaba maynan gelin bil iyo laba biloodii xataa hal maas hadday markuu afka ka dhammaaday kadib ay heshiiyaan meher cusub iyo nikaax cusub bay u baahanayaan oy weligii maraan labadii dalqadeed ee soo hadhay ayayna isku qabayaan dalqadii horee la furay ee ciddadu dhammaatayna meherkeedii bay leedahay tanna meherkii cusub ee loo magacaabo ayay gabadha lagu heshiiyay leedahay saailkii sagaalaad ama su-aasha sagaalaad waxay leedahay ma bannaan tahay inaan iska fiiriyo timaha gabar aan rabo inaan guursado bimacnaa xadee in xad intee leeg baa laga arki karaa intaan garanayo nas cad oo kitaab iyo sunno ah iyo ijmaac la ysku raacay oo qadarkaasaa laga arki karaa qadarkaana lama arki karaa laleeyahay intaan ogahay ma jiro nabiga alayh sala markuu raggii arka lahaa wuxuu yidhi waxaad fiirisaa maa yadcuu ilaa nikaaxiha waxa kugu xambaaraya oo ama kugu dhiirigelinaya ama kaa hor istaagaya guurkeeda fiiri intee bay noqon kartaa xad laysku raacsan yahay dee intaan garanayo ama jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan way jirtaa in aanay bannaanaynoo wixii cawraad iyo hoos loo dhaadhaca xad la ogol yahayna way jirtaa iyo wejiga iyo cumaacumaha labada gacmood ah intaa cumaacumiha labada gacmood ma ku filan tahay mise ka badan baa la arki karaa waa masaa'il ijtihaadiya oo khilaafi ah weeye oo hadda shaaficiyadii iyo xanaabiladii ay ku kala duwan yihiin waxay ku xidhan tahay marka sida ay gabadhu uga yeesho iyo madhabka iyo fatwada marka iyagu diin ahaan ay ugu camalfalayaan waa iska ijtihaadi oo fuqahada qaar waxay qabaan intan luqunta iyo ilaa madaxa ah ninku inta uu banneeyo sida caadigaa markuu dadka dhex joogo oo gacmaha ilaa iyo xaggan kore ah wixii garbaha ka hooseeya madaxa luqunta iyo inta kore ah lowyaha wixii ka hooseeya oo dhudhummada ah in la arki karo waana madhabka macmuulka biihi ah hadda meelaha xanaabiladu ay ku xoog badan yihiin culamada shaaficiyada iyo rag lamidana waxay dhahaan wejigana quruxdaa loo deliishadaa gacmahana qofka jirkeedu inuu qalalan yahay inuusan qalalayn baa loo deliishadaa intaana waa kifaaya qofku waa ku filan tahay saa darteed shaaficiya haddaad tahayna timaha ma arki kartid oo cawraadka xaraamta ay ka mid loo arki karin dee xanaabilo haddaad tihiinna waa idin banaanaan baa laydin dhihi fatwada xanaabiladu waa idinku bannaanaan su-aasha tobnaad waxay leedaha wuxuu leeyahay hadday wiil iyo gabadha ama zina midkood zina ku dhaco gogol dhaafo kadib uu ka toobad keeno shuruuddii loo baahnaa uu la yimaado maka ma noqonayaa aayaddii azaaniy laa yankuxu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan wazaaniyatu laa yankuxuhaa ilaa zaanin aw mushrikun ma ahaanayaa jawaabtu waa maya ataaibu min addenbi kama laa denba lahu bu xadiidku ahaa qofkii dembi ka toobad keena qofaan dembi lahayn buu ka mid yahay toobaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha tahdimu maa kaana qablahaa wixii ka horreeyey xalay dhalay ka dhigta hadduu toobad sanasuuxaa toobad keeno oo dembigii ka soo laabtaay uu ka baxayaa dembigii cuquubadii uu lahaa oo qofkaan ka toobad keenin oo rag iyo dumarah oo wixii ay sameeyeenna dee wili ama xad laga ogay de qof isagu aan karaamadii iyo sharaftiisa aad wax ugu falaynin ama iyagoo kaleeta ah ama diin baanay xidhaynin unbaa damac guur uu ka galaayo doonoo raadiye wey inkastoo aayaddaasi tafsiirkeeda akhiiran si la isu waafajiyey waxyaabo badan culimmada qaar ku tilmaameen aayadda ugu ishkaal badan ugu madmadow badan tafsiirkeedu saan filaya xasuusteeda haddaynay khiyaamin maxamed almukhtaar ishanqiiti maxamed alamiin ishanqiiti adwaal bayaanka inuu ku dhigi jiray su-aasha koo iyo tanaad xuliah salaadda marka lagu jiro istaataabashada ama isxoqidda xoqidda jirka ama gacan taagtaagga ma tiro go'an ayay leedahay oo waxu dhimi karta salaadda hadday xubin wada dhaqaaqdo fuqahadeenna shaafici raxmatullaahi calayhim wixii saddex gaadha uu jebinayaayo xadda badnida ugu hoosaysaa saddexay yidhahdeen athuluthu wathuluthu kathiirun thuluthkana wuxuu ka baxaa tira saddex loo qaybiyey salaamta markii laba jeer la salaamo ama saddex la gaadhsiiyana iska noqdo way badatay waa kii la dhihi jiray dulqarnayn waxaan leeyahay haa waxaan leeyahay maya nabi muuse iyo khadirna markii saddexaad markuu su-aasha weydiiyey waa ku yidhi hadaa firaaqun baynii wa baynaka hadaa firaaqu baynii wa baynak sanabika bita'wiili maa lam tastatic calayhi sabran marka saddexdu badnidaa ka bilaabatay yidhaahdeen aqalu ljamcina cinda aljamhuuri saddex waaye alaatatun waay waxyaabahaas iyo wax lamida bay isku ururiyeen markaasay waxay yidhaahdeen sida asalkaa wixii daliil gaaraya maadama ahane badnidu saddex bay ka bilaabataa xarakadu xubin wada dhaqaaqay hadday badatana salaada way jebisaa hadday yarteena ma jebiso qaacidada intaa loo daliishaday bay ku xadxadeeyeen ama ku jaangooyeen fuqahada shaaficiyadu walow masale laisku raacsan yahay aanay ahaynoo axaadiiday jiraan intaa ka badan in la dhaqdhaqaaqay oo ilmo yar la qaadoo la dhigay kadibna ayna salaadii waxba noqonin sida nabigu yeelay sal alla alay wasalam su-aasha labiyo tobnaad waxay leedahay nin sheekha ayaa dadka wacdiyey wuxuuna u sheegay qofkii salaada subax tukada oo fadhiisto adkaar iyo xiska akhrista ilaa ay qoraxdu u soo baxdo oo kadib laba racdoo tukada ajir xaj iyo cumro taam ah buu leeyahay xadiidkaasi ma jiraa xadiidkaasi waa jiraa nabiga waa laga wariyey sal l slam xadiid anas ibni maalik abi umaama cabdillaahi bni cumar iyo caaisha radia allahu canhum jamiican intaba nabiga waa ka wariyeen markii mid mid loo kala qaado mid suganoo asaxay ma jiro dhammaantood waa dicaaf weliba qaarkood dacfigoodu aad buu u liitaayo mutaabacad iyo shawaahid ma galaan qaar kalena dacfigoodu aada uma sii foga oo aada uma sii weyna marka la ysku daro xasan ma isla gaarayaan sida tirmidi iyo xasanun qariibuna u yidhi sheekh albaanina uu xasan uga dhigay mise ma gaarayaan si culimmada qaarkood u daciifiyeen oo masale muran iyo khilaaf ku jiro salaad subxa kadib in la fadhiyo ilaa qoraxda soo baxda la sugo laba ragcadood la tugo iyadu way sugan tahay fii saxiixi muslim iyo kayrki laakiin qadarka ajirkaasaa la helayaah weye qadarka axaadiistooduna ay sugan tahay khilaafka iyo muranka badani ka jiro wabilahi towfiiq su-aasha saddex tobnaad waxay ina leedahay adoo lacag dayn ah anoo dacag dayna laygu leeyahay qofkiina aanu igu dheganayn fasaxna ka qaadan kara haddaan xajka aado diintu maxay ka qabtaa haddaan xilligaa lagugu dheganayn ama diinta wakhtigeedii aan la gaarin qofkiina aad fasax kaba qaadatahay dhibaato ma laha xajka waad aadi kartaa haddii laakiin yaa mudan dayn wakhtigeedii la joogo iyo xaj inaad aadda hadday noqotona daynta wakhtigeeda la joogaa mudan haddii aadan labadaba dhaqaal ahaan aadan ka bixi karin su-aasha afar iyo tobnaad waxay leedahay soonka wadaca qalle laygu lahaa haddaan soomo ma iga gudmayaa anigoo labadaba u niyeysanaya jawaabtu waa maya kaama gudmayo wadacu waa maalmo maqsuuda ah oo qasad gaara laga leeyahay soon dhammaystiran bay dhambay bay kabaan man saama ramadaana uma atbacahu sita min shawaala kaana ka siyaami dahr sanadkoo dhan oo soontay say ku dhacday alxasanatu bicashri amhaaliha soonku toban buu u dhigmaa bilood markuu toban u dhigmo lixdan maalmoodna laba bilood bay u dhigmaa saasay ku buuxsamaysaa soonkii hadduu kala dhiman yahay dee tobankii bilood u dhigmi maayo midda labaadi niyaddu labada camal ee isshabaha faradkiisa iyo sunnihiisa baa lagu kala saaraa cibaadada iyo caadaheedana caadadeena waa lagu kala saaraa waa kii manduumadii ahdalee ashbaah wanadaa'ir uu nadmiye u dhihi jiray ninkuu niyada ka hadlahayey maqsuud maqsuuduha atamyiizu lilcibaada mima yakuunu shibhaha fi lcaada kama tamyiizu bacdaha min bacdin fii rutabin kalgusli waatawadi xataa cibaadaadkana waxay kala saartaa kuwaan isku darajo ahaynoo faradka iyo sunnadaa la kala saaraa hal niyo camalkan inuu sunnana noqdo faradna noqdo ma jamcin karto markay labadaba maqsuud la doonaya yihiin wainamaa waxaa uun farad marka la niyoodo ay sunnadu taabic noqon kartaa iyo dabageli kartaa markii camalka uun la rabay een si gaara sunnada haddaan loo lahayn walidaalika qadihiyo yowmu carafa isma geli karaan qadiya yowmu caashurana isma geli karaan qadiya sita min shawaalna isma geli karaan laakiin ee qadihii ku soo aada sunanka mutlaqaa ah, way isgeli karayaan su-aasha ugu dambaysa ee shan iyo tobnaad wuxuu leeyay salaada tasbiixda sidee loo tukadaa waa imise ragcadood haddaan maalinkii tukanayo qiraa'ada ma la jahrayaa salaada tasbiixda salaaha caadi ahaan waa afar ragcadood ataxiyaad nooma dhexeeyo sida loo tukadaayey saan marar badan sharaxnay cala alqowliya say culamo badan qabaan inuu asaxay xadiidkeedu ah waxaa loo tukanayaa afar ragcadood oo min toddobaatan iyo shan tasbiixood ay dheer tahay weeye salaaddii intii caadiga ahayd ee la tukanayay toddobaatan iyo shan tasbiixood marka afar lagu dhuftahay waa saddex boqol labadii ragcadoodba waa boqol iyo konton labada kalena boqol iyo konton arkaanta rukuucda marka laga soo tooso iyo sujuudda hore iyo marka laga soo tooso iyo sujuudda labaad iyo marka la fadhiisto intaa waa lix mowqic lix meelood oo min toban tasbiixa waay markaad rukuucdo toban baa tasbiixsan markaad kasoo toostana ee dhammaysata waxaa kalena toban baad ku dari sujuudana toban baad ku dari sujuudda labaad toban baad ku dari laba soo dhexdooda toban baad ka dhigi markaad soo toosto intaadan istaaginna toban baad ka dhigi waa lixdan istaagga hore yaa wuxuu yahay shan iyo toban toddobaatan iyo shantaas oo ragcad walba ah weeye waa afar ragcadood sidaasaa loo tukanaya inta kale faatixadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo atixiyaadkii waa salaaddii caadiga hayd bay la tahay qiraa'ada ma lala jahrayaa haddaan maalintii tukanaya maya sunan maalin la tukaday qiraa'a lalama jahro intaas shan iyo tobankaasaan kusoo gabagabaynaynaa xalaqadeennii sagaalaad ee su-aalaha facebooka ilaa xalaqada dambe sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu